insaxa tacbiir waxadda kitaabu annuxli kitaabka waxdidda caruurta la waxdo ama wax la siiyo wixii ku soo arooray iyo kitaabkan uu kitaab yahay ama siismada guud ahaanba nuxliga waa masdar naxaltuhu masdarkeeda weeyaan oo macneeda tahay ay acطaytuhu waxaa kaloo lagu ilaaqaa wayulaqu cala اlmucطi ayضa annuxl qofka bixina laftarkiisa ayaa la yidhaahdaa nixladana oo bikasri annuun ayadana alcaطiyatu waa siismada marka annaga ilmaha markii xoolaha la siini oo canug qofkan u dhalay wuu waxdaya ama waa xundur xiraya sidaa u taqaanaanba marka waxaa weeyaan siismadaas canuga wax la siina iyo axkaamta sharciga ku soo aroortay iyo tan bannaan iyo tanaan bannaanin ayaa kitaabkan uu kitaab yahay maxaa yeeley annaga muslimiin baan nahay wax alla wixii aan ku tallaabo qaadayno maa nucطi wamaa nadar wax alla waxaan bixinayno iyo waxaan ka tegayno waa inay ku qotomaan alkitaab waالsunna iyo ariiqa nabigeena salى اllahu عalayhi waali wasalam xadiidka ama baabka koobaad dikru ikhtilaafi alfaadi الnaaqiliina likhabri nucmaan ibni bashiir fi اnuxli baabu dikri ikhtilaafi الnaaqiliina qolyaha iyo ruwaadda soo raray khilaafkooda alfaadooda khilaafka ku jira sheegid la sheegay ayuu baabkan u baab yahay baabu dikri ikhtilaafi الnaaqiliina qolyaha xadiidka soo naqliyo oo ruwaadda ah alfaadda iyo ereyada ay kusoo gudbiyeen khilaafka ku jira sheegin la sheego likhabari nucmaan ibnu bashiirin xadiidka nucmaan ibn bashiir soo raritaankiisa ereyada ay ku soo rareen khilaafka ku jiray sheegin la sheega oo fi nuxli waxadda ku soo arooray xadiidka nucmaan ibn bashiir uu nabigeenna calayhi salaatu wasalaam xugunka ilmaha la waxdi ama la xundurxiri waxaa weeyaan xoolaha iyagaa ah, habka uu nucmaan bashiir usoo wariyey riwaadda si ay isugu khilaafeen sheegin la sheegayu baabkan u baab annaga maqsuudkeenna inaan alfaadda bas khilaafkeeda sheegna maqsuud maqsuud nooma ahane waxaa noo maqsuuda inaan tan koobaad ogaano xukunka uu xadda wixii ku soo arooray yaa la waxdaya ilmaha dhammaantood waxadda in laga siima laazimba maqaar baa la siin karaa sharciga muxuu ka qabaa masaladaasa asaas ah tan labaadna waxaa weyaan alfaadda ay soo naqliyeen ruwaada ayaa isyara dabamarsan arinta ayada ahna wax culays aho weyn oo ka imaana malahan wejiga khilaafka uu sheega mualifka waxaa weeyaan ilan kitaabka horan u sheegnay waa kitaabu fiqhin wa xadiiثin wa cilal saddex arimood ayuu muxuu ahaa kitaabkan jamcistay tan koobaad waa kitaab fiqhi ah oo yani taraajimtiisa ama kitaabtiisa ama abwaabtiisa ama xataa xugunada qaar uu saari waxaad leedahay waa fiqhi mujarada aad baad ula yaabi jaanibka labaadna kamiya kabiira oo axaadiista nabigeena sal slm oo muxuu ahaa mukarar iyo nooc walbala ayaa ku jirta o aad u tiro badan tan saddexaad oo aadka ugu duwan yahay muxuu ahaa asxaabu sunanka kale ugu duwan yahay waa kitaab cilal ciladaha axaadiista geli karo ama ha noqdeen kuwa daahira ama kuwa khafi ha noqdeen iyuu aad imaamku uga hadlaya koley baad aragteeno wax badan tikraarkan hataa axaadiis soo celcelini ood hal xadiid oo hal matnila matnigo uu labaatan jeer toban jeer toban iyo shan jeer yacni eh, lix jeer toddoba jeer shan jeer uu soo celini arrinta ayada waxaa weeyaan waa dariiqada cilasha uu imaamka ku soo saara caleyh raxmat ullah marka wejiga khilaafka markuu imaamka sheegay ruwaadda jamhuurtooda waxay ka yeeleen xadiidkan inuu nucmaan ibn bashiir wariyey nucmaanna uu nabigeena ka wariyey sala allahu calayhi waaalihi wasalam oo nucmaan bashiir qisada ku dhacday laftirkiisa uu nabigeena ka wariyey soo saa ma aha awsaaci ayaa wuxuu ka wariyey ibnu shahaab azuhri in eh, waxaa weeyaan nucmaan محمد بن نعمان بشير iyo xumayd bin cabdiraxmaan ibn cawf inay nucmaan inay ka wariyeen bashiir ibnu sacad oo nucmaan aabihiisa marka khilaafka jamhuurtu waxay qabaan ama ariiqa jamhuurtu waxaa weeyaan in xadiidkan uu nucmaan ibnu bashiir nabigeena ka wariyay sal alla l slam labadaa ninna intay mareen waa kuwe xumayd bin cabdiraxmaan iyo moxamed ibn nucmaan bashiirna waxay ka wariyeen bashiir ibnu sacad alansaari alkhasraji ayay ka wariyeen inuu toos nabigan ugu wariyey marka riwaayadan ay labadooda wariyeen waa shaad waa shaad jamhuurtii ayay khilaafeen labadooba iqa waa lakin waa shaad maxfuudkana waxaa weeyaan in xadiidku uu yahay min musnadi annucmaan ibnu bashiirin radia allahu tacaala canhu wa can kadalika intaa way khilaafku ku sheegaya imaamku intayada xadiiska saddex kun lix boqol iyo laba iyo toddobaatanaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam nasai aleh amat akhbarna qutayb bn saciid qaala xadaana sufyaan ibn cuyeyna can zuhri can xumayd bn cabdiraxmaan bn cawf wa iqab xa xadiisku taxwiil imaamka raximah llah wa anbana waxaa noo warramay ayuu imam anasaa'i muxamed ibn mansuur alkhuzaci wa iqab can sufyaan ibn cuyeyna qaala samicnaahu min uhri min azuhri ahbaranii waxaa ii warramay ayuu yihi zuhri xumayd ibn cabdiraxmaan iyo muxamed ibn nucmaan can nucmaan ibn bashiir ana aabaahu aabihiis naxalahu inuu waxad siiyey amaba uu siiyey hulaaman addoon faata nabiya hulaamka asal ahaan canuga ayaa loo isticmaala laakiin markii xaaladan ay tamaluk iyo tamliiki ay timaado addoonka ayaa loo isticmaalaya hulaaman canug ayuu mxuu aha hulaaman addoon ayuu muxuu ahaa waxad siiyey faata nabiya nabiga ayuu yimid sal slm yurshiduhu isagoo marqaatigelini faqala wuxu h kula waladika caruurtaada oo dhan ilmahaada naxalta miyaad waxaday oo waxad baad siisay ereygaas waxadda ah yaa u yaqaano eh, muxuu ahaa amaba canuga xoolaha la siina undu xundurxir iyo waxad maan u aqaanaa yaa si kale u yaqaan ilan shanta soomaaliya meesha joogtee haye sheekh haye ad maa u taqaana xudun xudun buu u yaqaanaa sheekh eh, cabdilwaaxid haye sheekh shiraadi xudun xudun caadiya xudun caadiya waa la xudmay haye yaa kaloo si kale u yaqaan waqooyiga meelaad ba waa ka sheeg sheekh xudun ya ha lagu xudmay hahe sheekh haye haye wax kale ma haysaan bas ani taydi baan iska haysani inaga waxadaan dhahna waxad waa la waxday iyo waa la xudunxunay xuduuntana waa islenahay marka kalama fogin alcumuum marka waxa weeyaan ilmahaada oo dhan miaad xuduntay ama aad waxaday sidaa weyaan waaya qaal wuxuu ilaamaya qaal wuxuu yihi fardudhu haddii marba ay xaaladda noocaa tahay addoonkaas aad wiilkaada ku xuduntay ama aad ku waxaday celi celi weeyaan o wlafdu lafdiga limuxamed muxamed ibnu mansuur qeybtan dambe markuu xadiid taxwiiliyey ah, ayaa iskale lafdigaas weeyaan qutaybe lafdiga ma lahan laakiin macnihi waa isleeyahay waaya xadii saddex kun lix boqol iyo saddex iyo toddobaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasai alay tul abarna moxamed ibnu salmat almuraadi wa iqatu wاlxariث miskiin qira'at caleyh waan asmac can ibn qaasim cabdiraxman qasim uthaqi can malik ibnu anas ibn abda alhijra can mishaabi zuhri waxaan isku daynaa ragga mashhuuriinta ah inaan iska dulmarno si aad ula qabsataan inaad muxuu ahaa wixii ah, takraarkaan iska dayno oo qofka uu inuu xifdiye aan u ogaano insha alla amaba uu ugu xisaabtamo habeenkaas haddii lagugu soo celiyo kii uu laftirkiisa raggii ataqaan mashhuuriinta in la daalo laga yaaba amaba aad waxaa weeyaan habeen walba lagu soo celin aad tirahda lakiin haddii ad ogsoonta aan lagu soo celinayn dhabatiin moogta marka caawa la socda qof mashhuur ah agtiis ma istaagi doono can shaab zuhri can xumayd bn cabdiraxmaan ibn cawf wa moxamed ibn cumaan bashiir waa iqa yuxaditaanihi iyagoo mxuu ah ugu warramayaanna nucmaan bashiir radia allahu tacala canhuma ana abaahu abiis oo bashiir ibnu sacad alansaari ah saxaabigaas ataa bihi wuxuu keena rasullah bu keena sal slm faqala wuxuu yidhi innii aniga naxaltu waxaan xunday ibnii wiilkayga hulaaman wiil ayaan ka xunday kaana lii ii sugnaaday addoon ayaan siiyey oon ku waxday faqala rasul u u sal slm akula waladika caruurtaada oo dhan naxaltahu miyaad waxaday qaal wuxuu yidhi maya faqaala rasul qaala rasul rasulka wuxu yiri sal slm farjichu addoonkaas marka celi oo hawshaas hawl soconi ma ah weeyaan xadii saddex kun lix boqol iyo afar iyo toddobaatanaad waa xadii saxiixa qaala alimamu nasi ala akhbarana moxamed bn haashim alqurashi waa saduuq qaala xadaثana waliid ibn muslim wa iqatun tadriis wataswiya qaal xadaثana awsaaci cabdiraxman camr awsaaci can zuhri ibn maxamed zuhri can xumayd bn cabdiraxman ibn cawf Um, an muxamed can xumayd ibn cabdiraxmaan ibn cawf ehe maxaa idiin qoran wacan sooma wacan wacan muxamed ibn nucmaan ibn bashiir can nucmaan ibn bashiirin radia allahu tacaala canhuma ana abaahu abiis oo ah bashiir ibnu sacd jaa wuxuu keenay la yimid bibnihi annucmaan wiilkiisa nucmaan ahaa ayuu la imaaday ama keenay oo nabigu u keena sal slam faqaala ya rasu rasuulka allow inii aniga naxaltu waxaan waxday ibni wiilkayga hada hulaaman wiil ayaan ku waxday ama adoondha cafan adoon baan ku waxday oo kaana li adoon addoommadeyd ka mid ayaan siiyey fa qaala wuxuu yidhi rasul rasul ka sal slm akulla baniika caruurtaada oo dhan naxalta miyaad siisay canhu addoonkaas oo addoom miyaad siisay dhammaantood qala wuxu laa maya qala wuxu yidhi farjichu celi saasuu nabigeen yiri sal ll slam xadiidka horey muxuu ahaa kolley caawa halkaasaa loo wada badan doonaa taqriiban muddo dheer waxaan dhex socon doonaa arrinkaas oo nucmaan ibn bashiir iyo aabbihiis iyo hooyadii nucmaan hooyadii iyo aabbihii iyo muxuua nucmaan xadiidkan ku arooray amaba xaaditadan arrintan ku aroortay oo in uu addoon dhax u siiyey naxla ahaan amaba waxaa weeyaan xundur ahaan xudun ahaan cafwan kadibna waxaa weeyaan nabigeenna arinta ayada celiyey meesha marka masale muhiima ah hadal masaladaas waa muhiim dadka inta badanna kuma baraarugaan waxadda amaba xudunta waxaa weeyaan canuga la siini maxaa waa xukunkeeda jamhuura ahlilcilm waxay qabaan in waxaa weeyaan oona imaamkana u rajaxay shaarixa kitaabka saaxibi dakhirati cuqba sheekh maxamed ibn aadam ibn cali ibn aadam raximah اllah uu rajaxay waxaa weeyaan in ilmaha marba haddii ay xoola nimo wax loo siina ay tahay in loo simo oo dhammaantood laga simo biil waa baab kale waxyaaba muxuu ahaa tacliintooda ku saabsan waa baab kale oo xaajiyaadka yowmiga ah laakiin wax xoolo ahaan loo siina oo isaga cid la wadaagi doonta ayna jirin xaaladda ayada ah jumhuurtu waxay qabaan in la simo imaamkan uu ka mid yahay cali raxmat loo simo gabadh iyo wiil haddii maanta aad tiraad xooleygo dhan ayaan qaybini oo aniga in yaroon biishimoyna waan ilmahan u qaybini oy toban canug aad leedahay tobanka canug marka waa inaad min boqol kun kaba soo qaad waa hal milyan min boqol kun kow gabadhii boqol kun wiilkii boqol kun gabadhi kale boqol kun wiilka boqol kun aad ka wada sinto sidaas weyaan waana sida hadda muuqato uu nabigeenu cadayna sala allahu calayhi waaalihi wasalam qodobkaas marka waa qodob in aada loo fahma loo baahanya waxaa laga yaabaa qofka inuu hanti iska siiya caruurtiis mid ka mid uu yidhi adiga waxaad yeeli dhowrkaa milina iska qaado qaadasho ahaan u qaado iska siiyo ilmihii kalena waxba uusan siinin ayaa dhici karto marka walahaas waxay u baahanayaan ku noqosha ay ubaahanayaan ragna waxay qabaan maya arrinta ayada waa sunno oo saas ayaa qurux badan oo fiican adilo tiro badan ay ayagana ay dudinayaan ma garateen marka masalada waa masalo khilaafi ah laakiin sheekha saas ayuu rajaxay caleyh raxmat ullah nacam waay ah, ya sheekh ha ha mid waa midna waa waxyaaba hadda ay ka hadlaan ay kamid tahay ay daliishanaan ay kamid tahay oo qaarkood waxaa laga yaaba mukaafa in loo siiyo abaalgud oo canugi waa saf kor oo ku tukani oo waxaa weye ganacsiguu kula hayaa oo meesha u dirsata waxaa weeyaan markiiba midna waxaa weye waa lakad laa nafaca nafsahu walaa ataaca abaahu taa isaga marka waxay daliishanaan ay kamid tahy o ay leeyihiin afka wax loo saara mala kan kale alrijiniyo muxuu aha lacag laga buuxinay xoola kan wax la siina mala waa la waa la tacsiiraya leyihin hadi masalada masale khilaafi waa tabcan oo kolleyba un ya sheekh salى اllahu عalayhi waalihi wasalam ayib waaya laakiin kolleyba horta canug caasi ah oo ilaahayna ku caasiyey adigana kugu caasiyey waxaa la siinaa mogta ahay dhaxal markaad dhimato odun saas wax ku dhaxlama ooyane in hadda loogu kaalmeeyo fujuurkiisa iyo caasinimadiisa loogu kaalmeeyo oo midkan muiic ahna mxuu ahaa iyo isaga la simo ma waxaan isleeyahay waxoog rabaharaysa laftirkeeda ku noqosho laakiin markay dadka wada dad akhyaar yihiin oo ilmahaaga caadiga ay yihiin ama ayba qaangaarin oo yar yihiin ma xiliyadaas oo kale waxaa weeyaan ayada war ma lahan raggan naga hadla waa saxaabada nabigeen sal slam akhyaar a Ah, saas wa ah, hay ah, kor wax yar u yar qadadkaa <laughs> ha ha ha <laughs> ha qaarna maya maya mushkilada dhalay lidaalika xataa jacayl ma ahane nabi nabi nabi nabi nabi nabi yuusuf imtixaankii inta ogaanta la ekaay oo la mariyey sababta keentay waxay ahayd in aabbihiis uu u dhowaa oo ad ilmihii kale u dhowaa arrinka iyadeeda mxuuasaga iyadahyd waxay keentay in ay walaalihiisoo dhan la wada coloobaan oy xastaan oo inay dilaan ay ku tashtaan kadibna un adi ceel ay ku ridaan marka mararka qaar ilmihii in cadaawad loo abuuro ma ahan marka kolley masaladan waa taas wixii xaq ahna waa muuqdaan ood ujeedaan towfiiq allahna sii waa yahay xadiidka saddex kun lix boqol iyo شhan iyo todobaatanaad waa xadيiث صaحيixa qaala aimam النasي أخbarna cmr بن cثmaan ibn سacيid الqrشhi wa صaduq qala xadثna wlid بn msلم can الأwزaعي can الزهري أna mحamed بn نucmaan وxumayd ibn cabdiرaحmaan xadaثaahu can bashيir ibn sacd alanصاrي radي الlahu ta arضa anahu bashيir jaء ilى النbi nabig yimi sl slm bnucmaan ibnu bashيir ayuu u keenay faqala wuxu ini aniga naxaltu ibni haada wiilkaygan waxaan siiyey oon ku xuntay amaba ku waxday hulaaman adoon fain ra'ayta haddii aad aragta ood u aragta an tunfidahu in aad socodsiiso anfadtuhu ana waan socodsiini faqala rasul wu sal slm akula baniika naxaltahu wiilashaada oo dhan ama ilmahadoo dhan miyaad waxaday qaala wuxuu ilaamay qaala fardudhu celi ayuu nabigu yih sal slm xadis saddex kun lix boqol iyo lix iyo toddobaatanaad waa xadii kun lix iyo toddobaatanaad soma saddex kun lix boqol lix iyo toddobaatanaad waa saxiix akhbarna axmed ibn xarbi طaa'i waa saduuq qaala xaddaثna abu mucaawiya mamed bn khasm dariir waa taqaanaan can hishaam bn curwa can abihi an nucman bashiir ana abaahu naxalahu nuxlan siisma ayuu siiyey faqaalat lahu umu hooyada waxay ku tihi ashid الnabiya bada waxay isu gelinaysaa mushkiladda kulle hooyada yaa keentay camra gabar la yihahdo oo noo imaan doonta saxaabiyadda ayaa hawshaba keentay haddii aad ayar iska siin lahaa xukunka annagana ma ogaaneen addoonkaana uu iska qadan laha bashiir ayadaya markaa dhibka keentay faqaala lahu umu hooyada waxay ku tihi ashhid الnabiya nabiga markhaati geli calaa maa naxalta bni wiilkayga xudunta aad siisay amaba waxadda aad waxaday ogeysiyi nabigeena sal l slm oo markhaati geli faata nabiy nabig sal slm fadakara dalika lahu arrinkaas uu sheegay fakariha الnabiyu nabigu wuxuu nacay uu diiday an yashhada lahu inuu markhaati kaca uu diiday xadii saddex kun lix boqol iyo todoba iyo toddobaatanaad qaala alimam nas abarna maxamed ibn macmar alqaysi waa saduuq qaala xadaثana abu caamir cabdimلك بن cmر الqayسي wa ثiqة qala xadaثna شhucبة عan sacd yعni ibn ibrahim ibn cbdiرحman بn cawf wa ثiqaة fadل caabid can curوة ibn زubayr can baشhiir ibn sacd aلansarي radي الlahu taعala arضa anahu bashiir ahy naxla ibnahu gulaama adoon ayuu siiyey faata الnabiya nabig sal sl faaraada wuxuu doonay an yushida الnabiy nabigu markhaati geliyo haweenayd xaaskiisahayd ayaa soo riixday oo ku qasabtay faqaala wuxuu yidhi akula waladika naxaltahu mila da adoonkan oo kale ilmahaado dhan miyaad ku waxaday qaal wuxuu ilaha maya qaal fardudhu celi saasuu nabigeen sal allah alay waslm xadii saddex kun lix boqol iyo sideed toddobaatanaad waa xadii saxiixa qaala alimam nasai an abdiraxman maxamed bin xaatim almarosi waa iqa qaala xaddaana xibaan ibnu muusa sulami waa iqa qaala xadaana cabdullah ibnu marak waa imaamkii can hishaam ibni curwa can ibnu curwa maxaa idiin qoran anaga waxaa noo qoran meeshaan can hishaam can ibni curwa ah, marka horta canta meesha ka saaraba khayr lansi marka canta meesha ka bixiyo can hishaam ibni curwa can abihi abis curwa ibni zubayr ana bashiira bashiir ibni sacad ata nabiya nabig sal sl faqal ya nabiy اllahi nabig allow naxaltu nucmaan ayaan siiyey nixlatan siisma iyo waxad ayaan waxday qaal wuxu hi liikhwatii walaalihiis miyaad siisay qaal wuxu laa maya qaal uu fardudhu celi waxaa noo imaan doontaa alfaaddan kala duwan dhib ma lahan xadiidka alriwaaya bilmacnaa waa bannaan yahay cinda jamaahiir ahli اlaxdiiث wa ahli اkhtisaas laakiin shuruud baa u xihan qodob waa qodobkaas qodobka labaadna sida noo imaan doonta qadiyaddan laba jeer ayay dhacday laba jeer ayay dhacday marna canug ayuu ahaa Eh, cafwan wuxuu ahaa addoon marna waxay ahayd beer xadiiqa ayay ahayd inkastoo laisku haya xadiiqada amaay wahmi uu yahay iyo laga hadla laakiin asal ahaan sida muuqata laba xaadita ahayd marna addoon ayuu muxuu ahaa eh, siiyey oo laga celiyey marna beer marka eh, alfaadan kala duwan marka wax ishkaaloo ku sugan ma lahan laakiin macaanida waa isleeda qala wuxuu yidhi acaytu acayta miyaad siisay liikhwatii walaalihi qala wuxuu la maya qaala fardudhu celi oo ha siini way xadis saddex kun lix boqol iyo sagaal iyo toddobaatanaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam nasai aqbana maxamed ibn cabdilmalik ibn abi shawaarib alqurashi waa saduuq qala xadaثana yaziid bn zurيc wa iqatu tabt qala xadaثana daawuud ibn abi hind iqatu kana yahimu fi akhirihi can shacbi shacbi waa taqaana caamir ibn sharaxbiil shacbi can nucmaan bashiir qala wuxuu yidhi inطalaqa bihi wuxuu la aaday abuh abiis yaxmilu isaga oo xambaarsan ama isagoo wadawa ila nebi nabigu sal slm qaala wuxuu yidhi ishhad ka markhaati kacadni aniga naxaltu nucmaan min maali kada wakada nucmaan ina xooleeg intaa intaa ka siiyey ka markhaatino qaala wuxuu yidhi kula bariika naxalta mila aladii naxalta annucmaan ilmahaadoo dhan intaad nucmaan siisay miyaad ka siisa ayagan od wax ku waxaday su-aashaasuu nabiga weydiy sal slm waa qeyb un xadiid ka mid ah xadiid saddex kun lix boqol iyo siddeetanaad xadiiثna صaيixa qaala اimaam لي رamat ل abarna mxamed mثn اcanaزي can cabdالwahaab ibn cabdالmajid الثaqفي wa iqة تغyr qabla wti بثaلaaث siniin xadaثna daawuud ibn abi hindi weya waan soo marnay can caamir الshacbi wa can nucmaan بn bashiir ana abaahu abiis ataa bihi الnabiy nabigu keen sal sl mishidu isagoo marqaatigelin calaa nuxlin siisma iyo waxad iyo xundur eh, eh, mxuu ahaa naxalahu uu siiyey iyaahu isaga faqal wuxuu yidh akula waladika caruurtaad oo dhan ahy naxalta mila maa naxalta intaa siisoo kale miyaa siisay qal wuxuu la maya qal wuxuu falaa ashhadu calaa shayin waxna markhaati kama noqdo alaysa miyaynan ahayn yasuruka mid farax geliy an yakuunuu inay ku ahaadaan ilayka adiga bashiirow fi lbiri xagga baarinimada sawaan kuwa sim inay ku noqdaan sooma doonaysid haddii aad u kala badaysa marka baarinimada kuma sinaanaysa wa oo caasiyaalha ka dhigin akhyaarta qaar waay jireen war ilmahada caasi ha ka dhigin ilma haddii aad canaan ula taagnaato iyo firdiirdayn iyo nabadhow iyo hadal xumayn iyo waxaa weeyaan eh, wax udiid iyo haakada yani caasi adaa ka dhigtayba sideeda saas ilaahay qadarkiisa tarbiyada awlaadda nin waxaad arkaysaa aan weligiis tarbiye iyo baabkaas aan waxba ka dhiganin bugaas haddana ilaahay uu ku manaystay tarbiyat alawlaad brofesorada kuwa in ugu fiicany oo ku takhasusay tarbiyat alawlaad midna waaad arkaysa isagoo mxuu ahaa rofesor ku ah tarbiyat awlaad yani imtixaana waxaan garanayaa xilligan jaamacadan dhigan jirna ninba waxaad noo dhigayaa maadada tarbiya tarbiya alislaamiya ayuu noo dhigayaa tarbiyadii manahaj atacliimiya duruq tadriiska eh, iyo waxaasuu noo dhigaya waa sanad walba qayb oo dhigi ninkii marka markuu soo galaba isagoo xanaaqsana soo geli isagoo xanaaqsan oo bur wata ku dhow wata ayuu soo geli markaas waxaa weyaan suaal laa tasal hay weydiin waba ma qofa waaas weydiiye imtixaan marka waxaa noqonayba un dad aaka un lagu hayo imtixaan sanadkii wuxuu noo dhigay labaad sanad koobaad nin iska akhyaaraho walyaha marayka wax kusoo bartay adiga iska yarnoon noo dhigay inkastoo de cilmi badan uusan jirin oo diineed laakiin tarbiyada aan ku xumeen sanadkii labaad muxuuaha tii waxay ahayd cilminafsiga ahayd taa hore sanadka labaadna waxay ahayd tarbiya alislaamiya waxaa noo soo gala nin wixiiba aanba ku dhaqmaynin sanadka labaadoo noo soo gala haddana saddexaad aan ku jirnay kuliyaddi wuxuu dhiga haddana manahaj almanaahij atacliimiya manaahijta tacliimta loo maray iyo howlahaas waa sidii oo kale sanadka afraada marka waxaa ka nasanayo nin akhyaar ah oo akhyaar ibn akhyaar ah oo la yidha taariq xajaar nin waayeel ah siddeetan jir inuu hadda un gaari warmaynaya ayaa noo soo galay oo qolyahaas asalkooda jamhuuriyaadka islaamiga ka soo oo runtii aada inabcaadihiin tarbiya ninkii ayaa nooga horeysay waxaan marka waad yeeli duruq tadriis masaan noo dhigin wixii hore oon soo dhaafno naga khasaaray oon ku imtixaanayn dhowrka sano hore bal ayadana muxuu ahaa noo soo marmaro wax un noo soo sheeg sheeg yacni tarbiyada ninkaas uu nooga tagay halkaas sano oo nala joogay xaqiiqatan noloshan waxba inay ka badashay marka mararka qaar qof baa brofesor ah oo wixii ku takhasusay haddana wixii dhanba waxaa weya isagana kama muuqata ummaddana wuu nacsiini waa imtixaan moogta waa imtixaan yaa sheekh ka tambadin hadduu qofku yidhaahdo kaalay kaalay kaalay ka warrama war kaalay hebelow kaalay war ii imow ii imow ii imow ka warrama ma imaanaysaan qofku imaan xaararay ka war kamerada iisoo qaba iisoo qaba iisoo qaba ma soconaysa hadalkaas waxba matalay gacantaasa ka muhiimsan waaya marka dad waxaa weeya waxay dhihi jireen marka carruurtaada lagama dhigo casi ha ka dhigin carruurtaada aruurtaada caasi ha ka dhigin saasay dhihi jireen marka tarbiyada eh, sidaa weyaan alayse miyay ahayn yasuruka mid ku farax geliso ama ku farax geliyo an yakuunuu ilayka inay ku ahaadaan fi lbiri xagga samafalka sawaan kuwa kuu siman iyo baarnimada qala wuxu yhi balaha dhammaantood inay baari noqdaan dooni qaala wuxuu yidhi falaa idan haddii xaalada noocaa tahay ha keligiis saas weeyaan xadii saddex kun lix boqol iyo kow iyo siddeetanaad waa xadii saxiixa qaala alimaam nasri alay ramat akhbarna muusa ibn cabdiraxman alkindi waa iqa qaala xadaana abu usama xamaad ibn usama xamaad ibn salama iyo xamaad ibn zayd iyo xamaad ibn usama kala gorta xamaad ibn zayd ibn dirham waa iqatun tabt waa ninkaa taqaaninoo far meel laga geliye ma laha xamaad ibnu salamana waa taqaan waa iqatun caabid waad garanaysaan xaaladiisina waxyaad kala yara socotaan xamaad ibn usamana waxaa waa iqatun tabt laakinahu rubamaa dallas inuu tadliis ku dhaca ayaa laga yaaba taa ula socda qala wuxu yhi xadaثana abu xayaan abu xayaan wa yahya ibnu saciid waa iqatu caabid can الshacbi wa caamir bn sharaxbil shacbi qala xadaثani nucmaan bashiir alansaari ana uma hooyadii ibnata rawaxa camra binta rawaxa ayaa la yihahda radia allahu taala ardaaha sa'alat abaahu aabihiis oo bashiir ibnu sacd ayay waxay weydiisay bacda almawhiba siisma iyo xudun ayay weydiisay min maalihi maalkiisa oo libniha wiilkeeda oo bashiir in muxuuha ah uu ku waxdo faltawaa uu mermeriyey ama waa ka culsaaday culays ayuu muxuu ahaa ka muujiyey biha iyada sanatan muddo sanada ayuu mermerina khayr bay noqoni iyo iska taqaanaa mogta haddii kale may haddaa tirahdo waa intaad kusoo hoyani meel aad kusoo hoyan lama arka may haddii ay kaa yeerto nasiibka lidaalika dumarka maya lamadha ilaa wax xaaraan mooyane ood ilahay diida khayrun baa loo horta adduun haduuba yahay isaga khayrun muxuu ahaa khayrun weliba qalbiga maca alcarabka iyo maca algacantaba ay socdaan haddii maalba wixi yihiin xoolo khayran insha allah waa la heli waana la heli oo qalbi ka ah man akhada amwaala annaasi yuriidu adaaha adaaha adda allahu canhu somaan haddii inta dayna soo qaatoad ilahay inuu muxuu ahaa dartiisa usoo mxu inaad alla dartii ubixiso ay kaa niyata ilahay baa kaa gudi soo saa maaha sidii oo kale markaad tirahdo insha allah hawsha iyada waa tam carabta waxay dhahaan markaad ulaan fulaan ayaan rabaa waxay ku leeyiin tam tam yani khalaas waa war damba ma lahan hawshaas waa bii kama dhibcaan waa marka dumarka tam baa lagu wadaa la socda tam lacagaan rabaa kun doolar tam waxaan u baahana muxuu ahaa dahab tam waxaan rabaa intaas tam adiga un war kale aan lagaa maqlin ma garateen soo duceey axsanta waa ka khubarada hadleen soo duceey laakin hadaad tirado intaka keen waaas aniga intaka arki daana kugu dhacay sariirtaada waxaa weeyaan adigaa kharibtay gurigaaga dhisma buuji waana dhab oo tamtaas qoftaan wax walba ood siisa way mudan tahay oo xoolo adduun ah wax walbay mudan tahay kulla shay adduun ood siisa xaaskaada way mudantay sida dhabta la socda xaqiiqatan wax ay hayso iyo culayska haysta iyo bresharka haysto haddii adiga lagu saaro isbuuco aakharo meel ka sokaysina istaagina laga yaaba ama aad muxua sariirfuul noqoto haliswa ama cuduro aadan filayn ay kugu dhacaan waxaas ay haysa u dul qaadani marka yuftucul iyo dhusuq iyo xoolo adduun waxay sheegayaan haddad ilahay ku sii waaye marka hawshaasa marka uu yar meermeeri marka oogao khayr soo duceey a la <laughs> samayna iyo saas halkaasuu ka wareegay uma badaa lahu arrinkii marka inaad marka xaaladda aad arkay meermeerinta ay isbixin weyde inaad marka aad xoolihii bixiyo oo hibadii u bixiyo ayuu marka ayaa u muuqatay fawahaba lahu wuu hibeeyey faqaalat waxay tihi laa arda raalli kama noqonay arrinta meermeenintii ogeed magt xataa tushhida rasuula sal l slm ilaa rasulka alaad ka marqaatigelis meel rasuulka alaad dee marba cuskuta oo loo taga calayh salat slaam looga leexan lama arko kow xataa eh, laa arda ma raalli noqonaya xataa tushhida rasula rasulka ilaa aad ka marqaatigeliso faqala wuxuu ya rasul rasuulka allow ina umma haada kan hooyadiis ibnata rawaxa oo ina rawaxa camro ah qaatalatnii waxay igula dagaalamtay igula murantay cala aladii wahabtu lahu canugan addoonkan aan u hibeeyey culaysa igu saartay igula dagaalamtay waa igu culsaysay igula murantay o faqaala rasul wu uri sal slm yanii hawshaan canugan eh, addoonkan waan siiyey laakiin si sahal kuma bixinine waxaa weya waa laigula dagaalamay waxaa kaloo suuragala beertii xadiiqadii ayaa suuragal ah faqaala rasul u sl slam ya bashiir bashiirow alaka waladun siwa hada canugan ilma aan hayn miyaad leed qaal wuxuu nacmha faqaala rasul sal sl rasulka wuxuu yidhi akulluhum wahabta lahum mil aladii wahabta libnika hada dhammaantood miyaad u hebaysa canugaadaan waxaad u hebaysa akulluhum dhammaantood wahabta lahum miyaad u hibaysay wahabta u hibaysay lahum iyaga mila aladii kii oo kale oo wahabta aad u hibaysay ood ku xuduntay ama bnik hada canugadan ekan oo bashiir ah qaal wuxuu laamaya qaala rasul rasulka wuxu uri sal slm falaa tushhidnii idan haddii xaaladda saa tahay hay markhaatigelin fa innii aniga laa ashhadu calaa jawrin aniga dulmi iyo jawr markhaati kama noqdayu nab yiri sal allahu alayhi waaalihi wasalam way xadii saddex kun lix boqol iyo laba iyo siddeetanaad waa xadiis saxiixa qala aimam bn alay mt abarna abu dawuud wa sulayman bn sayf alxarani wa iqa qala xadaثna yaclى ibn cubayd alkufi wa iqaة ila ana fii xadiiثihi can اthawri liin ma garateen thawri hadduu ka wariya xoogo waxaa ku jira liin iyo dacfi ama dabacsanaan qala wuxu yhi xadaثna abu xayaan wa iqaة caabid can الshacbi can nucmaan bn bashiir qala wuxu yhi nucmaan sa'altu ummi ama sa'alat waxay weydiiseen ummi hooyaday abi abahay bacd almawhiba xudun ama waxadda qaarkeed inay wax un uu muxuu ahaa igu waxdo ayay weydiisay fawahabaha lii wuu ii hebeeyey faqaalat waxay tii laa arda raalli ma noqonaya xataa ushida rasul rasulka ilaa an ka marqaatigeliyo amaba laga marqaatigeliyo waa isku mide eh. qaal wuxuu yidhi faakhada abi aabbahay ayaa qabtay biyaddii gacantayda faxamalanayda marka maxay noqotay waa i xambaaray maaha waa geli waa un xadiidkan ayaa fasiri waana hulaam ana wiil ayaan ahaa yar faataa rasuula nabig al sal slm faqal wuxu ya rasul rsulka allow ina umma hada kan hooyadii ibnata rawaaxa oo ina ahayd oo camro ahayd alabat minii waxay iga dalbatay bacda almawhiba xudun amaba waxadda qaarkeed ayay weydiisatay waqad cajabaha waxaa cajab geliyey oo aad u jeclaatay an ushidaka calaa dalika arrinka inaan ku marqaatigeliyo qaala wuxuu yidhi ya bashiiru bashiirow alaka ibnun hayru haada canug oo kancaan hayrkii miyaad leedahay qaala wuxu yidhi nacamha qaala wuxuu yidhi fawahabat fawahabta lahu qaala wuxuu yidhi nabigeen sal slm fawahabta lahu mila maa wahabta lihada fawahabta miyaad u hebaysay lahu isaga mila maa kii oo kale ama kan oo kale wahabta lihaada caqdaad u hebaysay miyaad u hebaysay ilmahaadii kale qala wuxu la maya qaala tushidnii idan haddii xaaladda ay nooca tahay ay markhaati gelin fa innii aniga laa ashhadu calaa jawrin jawr iyo dulmi markhaati kama noqda yu nabig sal sl xadii saddex kun lix boqol iyo saddex sideetanaad waa xadii saxiixu bimaa qabl xadiidka hore ayuu saxiix ku noqonayaa xadiidka hore ayuu saxiix ku noqonayaa birtu waaa lii sheegay ya ya kuu sheegay ma naqaan lidalika xadiidka xadidka hore ayuu saxiix ku noqonaya laakiin ka xadiid ahaan sanadkan sanad daciifa ka sanad ahaan daciif lakin xadiidka hore ayuu saxiix ku noqonaya saxiix maa qablahu qaala wuxuu yihi ukhbirtu nin baa ka maqan meeshi inqiطac baa ku jira qala wuxu ukhbirtu waxaa lii sheegay ama qof majhuul اlxaal wاlcayn ayaa meesha ka maqan ukhbirtu waxaa lii sheegay ana bashiir ibnu sacdin ataa rasul inuu yimid sal slm inuu yimid oo faqaala uu yidhi yaa rasu rasuulka ina imra'atii haweenaydii camra binta rawaaxa amaratan waxay i fartay amar baa igu siisay mujadan dumarku way amrayaan waana la aeeci amaratnii waxay amartay an atasadaqa cala bniha canugeedii nucmaan eh, ahaa bisadaqatin sadaqa sadaqada marka bimacnaa waa hibadii hibada iyo nuxlada waxaa loo isticmaali karaa sadaqa inaan muxuu ahaa wax siiyo ayay ifartay wa amaratnii weliba haddana amar ba ii raacayso wa amaratnii waxay fartay an ushidaka inaan ku marqaatigeliyo calaa dalik arrinkaas kugu marqaatigeliyo aan ku marqaatigeliyo faqaala lahu nabi nabig wuxu sal slm hal laka banuun wiilal miyaad leeda siwaahu ama ilmo miyaad leeda siwaahu isaga ka haray qaala wuxuu yidhi nacamha qaaluu yidhi faacطaytahum midla maa acطayta lihada kan sida aad wax siisay ama addoonka aad siisay miyaad iyagana wax usiisay qal u la maya qa u falaa tushidniha markaatigelin calaa jawrin ulmi haygu markaatigelin w xadid saddex kun lix boqol iyo afar iyo sideetanaad waa saxiixu maa qablahu isna xadiidkii hore ayuu saxiix ku noqonaya akhbarna ayuu yihi imaam nasaai axmed ibn sulayman ruhawi qaala xadaana abu nucaym abu nucaym alfadl ibn dukayn waa waiqatu dabt qala xadaana zakariya bn zaid alhamdani waiqatu wasamachu min abi isxaaq fi aakhirihi can caamir sharbir shacbi qala xadaanii cabdullahi bn cutba ibn mascuud wulida fi cahdi الnabi sal slm wawahaqahu اcijli wajamacaة aakharuun وأنبأنا xadيث ku تxويل imamku ujeedan وأخبرنا محمد بن xاtم المرز واثقة قال أنبأنا حبان بن موسى isna waa المرز واثقة قال xadثna qال وxuu yhi أنبأنا waxaa noo waramay cبدالله بن مبارك waa imaمkii عن زكريا بن زايدة عن الشhعبي عن عبدالله بن cتب بن مسعوud أن رaجuلا ba jاء yimid أنa raجuلا ninba cutba marka زمنka nabiga inaad u dhashay Eh, laakiin nabiga saxaabinimadiisa marka waa ujeedaan eh, cijli iyo rag kale ayaa waxay yihahdeen waa iqa muxuu dhahay ana rajula ninba jaaa u yimid ila nebi nabig sal slm isaga marka ma joogo maya isna maxaa ku jira marka inqiaaci kalaa ku jira isna wa qaala muxamedun riwaayadii eh, labaad amaba ariiqii labaad oo maxamed bn xaatim ayaa isna wuxuu yidhi ata nebiya ariiqii oo axmed bn sulaymaan muxuu yidhi jaaa ila nebiy alfaadi wa wax kale maaha faqaala wuxuu yidhi ninkii inii aniga tasadaqtu waxaan ku sadaqaystay alabni bisadaqatin sadaqa ayaan ku sadaqaystay fashhad ee markhaati ka no qaala wuxuu yidhi hal laka waladun hayruhu walad isagaan arni miyaad leedahay ilmo kale miyaad leedahay qala wuxuu nacmaa qaala yidhi acaytahum kamaa acaytahu sidaad u siisay isaga oo kale miyaad iyagana wax u siisay qala wuxuu laa maya qala wuxuu yidhi ashid ashhadu ay ashhadu ma markhaatigaan ka kici marka calaa jawrin dulmi miyaan ka markhaati kici ma soconayso weya xadidka saddex kun lix boqol iyo sideed iyo shan iyo siddeetanaad ah waa saxiixun saxiixu lisnaadid ah qaala alimamu nasawi alay amatla abarna cubaydillahi bn saciid asaraqsi wa iqatun suniyun ma'muun wa taqanaan iqatun suniyun ma'muun can yaxya bni saciid alqaطaan yaxya bni saciid xaggee nooga dambaysa beryan haye muddaankiis ma ogeyna sooma waan u yara muxuu aha xiisnay sooma ogedin berigi hore kitaabu salaad iyo markaa abbaabtala ku jirnay iyo baabkaas waa muxuu aha laakiin meelahan waan u yara xiisnay waad arkaysaan hahy lakin wuu noo yimid raximah اllahu raxmata waasica waraxma jamiic aruwaat waa yahay can yaxya bn saciid alqaطaan can fitr ibn khaliifat اqurayshi waa saduq rumi btashayuc qaala xadaanii muslim ibn subayx alamdani wa iqat faadil qaala samictu nucmaan bashiir yaquul isagoo radia allahu tacala canhuma dahaba bi waxaa ila tagay oo ila aaday abi aabahi ila nebi nabigu ila aaday sal slm oo ii geeyey yushidhu isagoo markhaati gelin calaa shayin shay acطaanihi uu siiyey faqala wuxu alaka waladun hayruhu ilmo kale miyayaa ku sugnaadayh qaala wuxuu nacamha wasafa wuxuu ku tilmaam biyadii gacantiisa bikafihi calaa cashiisa ajmaca dhammaanteed hakada saas ayuu ku tilmaamay alaa sawayta baynahum alaa sawayta maadsintid baynahum gacanta ayuu ku tilmaamay nabigeena tilmaama habka u dhahay marka anaga de hadda uma jeedno ma aragno soo ma garan laakiin marka un simid la yidhaahdo saan dhahdaya iyo saas dhahdaya iyo si ad dhahdaba mawsintid iyo mawsintid iyo hakada si unbay noqonaysaa laakiin gacantii calaa cashi oo isqabto ayuu nabigeena ku tilmaamay qowlahaan wuxuu ku yidhi alaa sawayta baynahum maad sintid maad u sintid ood ayaga dhexdooda si siman wax u siisid weyaan xadii saddex kun lix boqol iyo lix iyo sideetanaad waa saxix isnaad isna qala alimam nasa akhbarna maxamed bin xaatim almarzi waa iqa qaala ambana xibaan musa waa iqa almarzi waa isna qaala ambana cabdullahi ibn maalak can fitr ibn khaliifa ي عن مسلم بن صبيح الهمdاني w wa ثقة فاضل qال سمعت نعماn بشير يقول isagoo وهو يkطب isagoo khطبayni انطلقa waxaa ila tagay oo i kaxay bi aniga abi abahi ilىa rasuل rsulka صل ل sلم ayuu ila aaday يuشhidu isagoo markhaati gelin calىa caطيaةi siisma أcطaaniiha uu isiiyey oo waxad ah faqaل wuxuu yidhi hal laka banuuna wiilal miyaad leeda iyo ilma siwaho isaga aanan ahayn qal u nacم qal wuxuu yidhi sawi baynahum dhexdooda cadaalad ka sameeyo usin saasuu nabig yiri sal l slm xadis saddex kun lix boqol iyo sideed ama toddoba iyo siddeetanaad waa xadiis isnaad saxiixa ah. qaala alimam nas al abana yacquub ibn sufyaan hy ah, alfasawi wa iqatun xaafid qaala xadaana sulayman ibn xarb aladi wa iqatun xaafidun imaam qaala xadaana xamaad ibn zayd ibn dirham can jaabir ibn mufadl jaabir baa idiin qoran sooma an xaajib axsanta bedelka jaabir waxaad leedihiin xaajib xaajib ibn mufadal weeyaan ibn muhallab alasdi waa iqa can abihi abihiis oo ah almufadal ibn muhallab alasdi waa saduuq qala wuxu ui samictu nucmaan bashiir radia allahu tacala canhum an yakhtub isagoo khudbayn ayaan ka maqlay waraxima jamiica ruwaat qaala inuu yidhi markuu khudbaynaayey qaala rasul rasulka wuxu yhi sal slm icdiluu war cadaalad u sameeya bayna abnaa'ikum ilmihiinna dhexdooda cadaalad u sameeya acdiluu ama icdiluu u cadaalad sameeya bayna abnaa'ikum ilmihiinna dhexdooda cadaalad sameeya inuu nabi yiri sala allahu calayhi waaalihi wasalam marka cadliga waa loo baahan yahay intaas waxaan ugu baxnay baabkii nucmaan bashiir iyo aabbihii howlihii dhex maray iyo hooyadii ayaan intaa ugu baxnay kitaab kale ayaan gelaynaa oo kitaabu lhiba hibada kitaabkeeda weeyaan wax in la hibeeyo wax in la bixiyo sida weyaan tii hor waxay ahayd waxad ayay ahayd amaba sidaad tidhahdeen xudun ayay ahayd taasay khaas ku ahayd baabkaas tanna waxaa weeyaan qofku in wax loo hibeeyo oo la siiyo marka hibada alhibatu waa masdaru wahaba wa hiya tamliikun bilacwad qofka inaad wax milki siiso ood yacni toos u siiso idaga adiga oonan waxaa weeyaan wax haba yaraatee bedel ood ka qaadanaysa aynan jirin beec oo kale waa tamliikun biciwad qofkaad muxuu aha wax milkisinaysaa laakiin waxbaad ugu badel qaadani soo saa maaha laakiin hibada waa cagsigiisa yani waad bixinaysaa laakin wax bedel ood qaadani ma jiraan ya tii hore msiismada caadiga oo qof alla siiyo waa isku mid laakiin tii hore oo ahayd nuxliga nuxliga waa ka duwanta nuxliga waa xudunti iyo waxaa weeyaan iyo waxadi may isku mid maaha kaba soo qaata haddi qof ajnabi ah ead wax u hibaysay nuxli lama dhahay wiil yaroo muxuu aha iska ajnabi ah ma xudunaas yaleeda ma lama dhahay marka waa kala xugun hadda kaba soo qaad ninkan wixii loo diiday waxyaaba ay daliishanaan hadda oo dadkan lah canuga gooni waa loo siin karaa waxyaabaa daliishana waxaa ka mid a waxay leeyihin war qof canug yaroo iska duur jooga haddii aad u tagto oo tidhaahda gaarigan muxuu ahaa qaado ama muxuu ahaa ritigan iyo hashaan qaado haddii aad tirahdo ma lagu ogoli mise laguma ogola yaa culamaad ha loogeli markii canugaadii ama kaaga dhow maxaa loogu diidaa saasay leeyihin laakiin jaanib kale ka maqano waa jaanibka cadliga iyo jaanibkii canugii muxuu baarinimadiisa iyo jaanibkaas way jaanibka marka ayaga ay aad u eegin raimah la ramata waasi kitaab hibatiba kitaabkeeda weya kitaabkan hibat lmushac wax aan la qaybinin oo isku duduuban in la hibeey shay aan kala eh, saarnin gurigaanaan kuu hibeeyey ya neefkaan geelan iga hibeeyey adinkoo tiima ah. wax aanan kala baxsanayn oo isku duduuban in la hibeeyin karo ayuu baabkan u baab yahay xadiis saddex kun lix boqol iyo kaba soo qaad waa noo imaan doontaa miaalkeeda insha allah tbarak wataala xadii saddex kun lix boqol iyo sideed iyo sideetanaad waa xadiis xasana qala alimamu nasa ala akhbarna camr ibnu zayd aljarmi waa saduq qala xadaana ibn abi cadiy maxamed ibn ibrahim ibn abi cadiy waa iqa qala xadaana xamaad ibn salma can moxamed ibn isxaaq sabici weyaan can camr maxamed ibn isxaaq ibn yasaar maya maxamed isxaaq waxaa weeyaan waa waa iqatu caabid hhy ikhtalaa fii akhirihi can camr saduuq miya maxamed isaaq ah cafwan ha nacam waxaan u maleeyey abu isxaaq asabici aan u maleeyey hay maxamed ibn isxaaq ibn yasaar weeyaan waa iqatun caabidun saduuqun weeyaan waa saduuq ya ha imaamun fi lmaqaazi wa imaamun fi lmaqaazi nacam can amr bn shacayb waa saduuq can abihi abihi shacayb ibn muxamed ibn cabdillahi bn camr weeyaan waa saduuq isna can jaddi awowgiisa cabdillahi ibn waxaa weeyaan ibn camr bn caasi radia allahu tacala canhuma isna waxaa weeyaan waa saxaabi jaliil qaal wuxuu yidhi cabdillahi bn camr kunaa waxaan ahenay cinda rasul rasuulka agtiisa ahn sal sl nabiga ayaan la joognay id aatatu waxaa u timid ama u yimid wafdu hawaasin qolihii reer hawaasin wafdigooda u yimid hawaasin waxay degnaan jireen magaalada maka marka dhanka carafo xaggeed loo baxa iyo aaif meel udhexaysa intaasay degnaan jireen waa ku raggii iyo qoladii saxaabada nabigeena sal sl maalinta ay ismahadiyeen soo edbiyey ood ilaahay ku edbi subxaana wa tacaala alla wuxuu le subxaana wa tacaala wa yowma xunaynin id acjabatkum karatukum falam tugni cankum shaya wadaaqat calaykum alardu bimaa raxubat uma walaytum mudbiriin maawaninta ay yihahdeen makaa la furtay marka maka lala wareegay oo nasriga iyo yani fatx mubiin u dhacay ayaa marka hawaasin baa la aaday qolyahaas nimin maxaa ahayeen xagga toogta iyo falaarta iyo howlahaas ku ba-an kadibna toban kunoo ciidan ah iyo wixii soo islaamay wixii oo dhan huwanti markaasa saxaabada waxay yihahdeen wax badan ayaana la cile ood muxuua tiryar in ula cele lan nuqla bilyowmi qila maanta cadad eh, yari iyo tiro yari noglama adkaada ayr maa loo dhufaysgalay lag maa loo dhex saaxday kadibna wadnaha ku dhufa isha ku dhufa madaxa ku dhufa falaaro baa muxuua raggi waa lagu asqay <laughs> marka markaasa cagta waa laga daya big waa la soo cararay qur-aankii muxuuha aasugay weligeed ma dhumaysa hilaan nabigeenna iyo cabaas ibn cabdilmualib iyo dad yar ay soo haraan oo nabigeennana baqashi uu saaran yahay cadowgiiyo saa u kusii oda markaasuu nabigu le ana ana nabi laa kadib ana ibnu cabdilmualib aniga nabiga alla ayaan dhahay beenna ma ahan aniga ina cabdilmualib ayaan dhahay saasuu nabig le sal slm saasuu ugu sii ordi cabaasna wuxuu ku dhegan yahay jeeniga baqashuu celinaya saasuu celinaya markii dambe ayaa waxaa weeyaan cabaas ayaa dhawaaq nin jahwari ayuu ahaa markaas wuxuu ka bilaabay baycat ridwan ragga nabiga baayacuha almowt markaas hal mar ay mxuu ahay soo magoogeen ya ahlu badr wahaakada ya almuhaajiriin ya alansaar niminka waa la jiray marka hawaasinta marka xoolahoodiiyo dee aan tiro lahayn dumarkoodii carruurtoodii wixi dhan ayaa gacanta la soo geliyey marka dee wixii cararna way carareen dabcan kadibna odayaashoodii wafdigoodii oo socda ayaa nabiga erga ugu yimid halkaas way marka hawaasin waaya qaala wuxuu yidhi ninka la yidhaahdo cabdullahi bin camr bin caas kuna cinda rasul nabiga ayaan la joogna sal slm id atat waxaa u timid wafdu hawaasin ree hawaasin wafdigooda u yimid faqala waxay yaa muxamed muxamedow sal allahu alayh ali waslm ina anaga aslun asalka carbeed ayaan nahay wa cashiiratun tolna waan nahay qaraabo ayaan nahay qabiilna waa isku nahay kore hoos ahaana tol hoosaan siinahay waqad nazla bina waxaa nugu degay oo nagu dhacay min albala musiiba maa laa yakfa caleyk waxaan kaa qabsoonayn caruurtanagi dumarkanagi xoolahanagi wax walba gacanta lagu dhegay famnun calayna iska siin noo oo waxaa weeye manna iyo gallad nagu yeelo nagu galladayso inaad xoolahanagi dumarkanagi caruurtanagi aad noo soo celiso arrinta ayadaan magankaaga nahaye muxuu ahaa nagu galladayso o mana allaahu calayka alla galladiisa ha ku siiye waan kuu ducaynaya yani waay faqaala wuxuu yidhi nabigeena sal sl ikhtaaruu doorta min amwaalikum maalkiinna aw min nisaa'ikum ama dumarkiinna iyo wa abnaa'ikum ilmihiinna wixii dee iskuma helaysaane ama ilmihii iyo dumarkii uxisha ama xoolihii uxisha ila rag badan meesha ku baxay hawsh ma sahlan raggaasi leebabkii indhaha lagaga dhuftay ma inay noolhin omaynaysaan ragga si fiican baa loo daaray hawl adagaa dhacday marka waana ciidan nimankan muxaaribiina ahaayeen weliba acdaa ullahi wa acdaa rasuulihi sal alla alay slam ahlu shirki marka hawl adag waa hawsha ma sahlano ee waxun doorta fa waxay yidheen qad khayartanaa waxaadna doortimaadgelisay bayna axsaabina nasabkanaga iyo amwaalina maalkanaga bal nakhtaaru waxaan dooranayna in wax kala doro iska dhaafin nakhtaar waxaan dooranayna nisaana dumarkanaga wa abnaana ilmahanaga fa qaala rasul wu sl slm amaa maa kuwii miya ama wixmiya kaana ahaaday lii aniga w aniga igu soo hagaagay oo gacantayda ku jira iyo waree bani cabdilmualib iyo reer bani cabdilmualib gacantooda wx ku jira fa huwa lakum adinkaas kale hore ka kaxaysto lisma weydiinay ee faidaa salayta salaytu haddii aad dukaad duhra salaada duhur faquumuu istaaga faquluu waxaad tihahdaan inaa annaga nastaciinu waxaan ku shafa muxuuha ku erga dalbaynaa birasulilah rasulka sal slm cala almuminiina muminiinta ow lmuslimiina muslimiinta fii nisaaina fii raddi nisaaina dumarkanaga inoola soo celiyey iyo wa abnaaina iyo waxaa weya ilmaha naga inoola soo celiyo ayaan nabi moxamed alai sl erga ka dhiganaynaa asxaabey muslimiiney falama salluu aduhra markay duhurka dudgeen qaamu waa istaageen faqaaluu dalika arrinka nabiga uu sheegay yidhahdeen faqaala rasuulka al wuxuu yidhi sal slm hadda soo ma arkin meeshaan a'immada iyo ragga salaada bixiyo nin baa u imaani wuxuu dhihi intaasoo imtixaan baa i haystee muslimiinta ila hadal kadibna waaa la dhihi meeshaan adhi istaag horta markaa halkaa istaagto oo tiraa muslimiina waxaasa igu taagan kadibna qofki microfonka fadh wuxuu dhihi war ninkaas waa ujeedaane marka hadalkiisa qiimuu yeelani oo wuxuu helayaa waxaad u taqaanaan sabot sabot ayuu heli iyo eh, garabgal ayuu heli laakiin markuu keligii iska hadla hadalkiis inaa aad marka nabigeena iyagii waxaad ka doonay istaagoodii in ay u noqdaan eh, garab ay u noqdaan oo si aad xaqoodii si ilmahoodii caruurtoodii dumarkoodii ugu celiyo nabigeena sal slm kow faqaaluu dalik arrinkaas ayay yihahdeen faqala rasul rasulka wuxu yh sl slm famaa kaana lii aniga wixii ii sugnaaday iwali bani cabdilmualib fa huwa lakum waad leedihiin nabiga wuxuu maqashina saxaabadii soo ma jeedaan saasuu saxaabada maqashiy faqaala muhaajiruuna muhaajiriintu waxay yihahdeen wamaa kaana lanaa wixii annaga aan leenaho nagu soo hagaagayna fa huwa lirasuuli rasuulka alla ayaa siinay oo nabiga jidkiisaan marinay si loogu celiyey qolyihii wa qaalat alansaar ree ansaareedna waxay yihahdeen allahu akbar maa kaana lanaa wixii annaga noo sugnaaday fa huwa lirasuuli rasulka alla iskale sal slam laqad radia allahu aishak wasaabiquuna alawaluuna wasaabiquuna alawaluuna min almuhaajiriin walansaar waladiina itabacahum biixsaan radia allaahu canhum waraduu canhum raggaas meesha ay joogaan fiiriya jidka nabigan uu maray meel aan ahayn ha ka yaabin inay maraan radia allaahu canhum waraduu canhum waxaa soo socda dhegeysta marka o hahi faqaala aqrac ibnu xaabis ninka aqrac ibnu xaabis la yihah wuxuu yidhi amaa ana aniga miya iwa banu tamiim reer bani tamiim najd raggi jiray reer bani tamiim alaa maya anaga waa iska haysanayna wax aan bixiyn lama arka wa qaala cuyayn ibnu xusn ayaa wuxuu yidhi amaa ana aniga miya wa banuu fasaara reer bani fasaara tolkay waa ogaaski falaa maya wa qaala cabaas ibnu mirdaas cabaas ibnu mirdaasa wuxuu yidhi amaa ana aniga miya wa banuu sulaym reer bani sulaym falaa maya saddexdan way isu galeen labada noo hore waa raggii mualafat alquluubka ahaa oo nabigeena boqol boqol neef aad ku taagi jiray soma jeed weli islaam qalbigoodii walamaa yadkul iimaanu fii quluubikum waa raggii muxuu ahaa imtixaanka ah oo marka iyada ah qalbigooda la soo dumaayey qaarku hataa waa ridoobeen marka dambe inkastoo marka dambe ay soo noqdeen ninkaas marka cabaas ibnu mirdaas labadii kale marka labada qolo hore juuq may dhihin hadalkii waxay ku go-een labadii ugaasay ku go-een cabaas ibnu mirdaas markuu muxuu ahaa uu dhawaaqay ayaa kadibna qaala cabaas ibnu mirdaas ana aniga banusulaym reer bani sulaym falaa maya bani sulaym weli way joogaan magaalooyinka muxuu aha maka markii magaalada madiine laga baxa oo waxaa weeyaan taqriiban siddeetan ama toddobaatan shan kilomitr la socdo magaalada tuulo ku taala ilaa had degan yihin reer bani sulaym waa la yaqaanaa magaaladooda macruuf wa waxay gambiyey muxuuha magaceeda o faqaamat banu sulaym banu sulaym markiiba waaba wada istaageen ba iyagii o faqaalo waxay idhan kadabta been baad sheegtay beenalaad been waxaan ahayn kamaadan maadan dhiiqin maa kaana lana anagi waxaan lahenay oo muxuu ahaa anaga naga soo gaaray fa huwa lirasuuli rasulka alla nasiina sal alla alay slam o ariiqa rasuulkaan marinay fadligaas ay la socda muhaajiriintii ansaartii marka daba tageen ayaga ma jeedaan kow allahu akbar faqaala rasul la wu sl slm yaa ayuha naas wardadow rudduu calayhim nisaa'ahum dumarkoodii u celiya iyo abnaahum ilmahooda u celiya faman tamasaka qofka ku dhego min hada alfay xoolahaas wamaa afaa allahu calaa rasuulihi xoolahaas fayg oo ilaahay aad muxuu ahaa rasuulka iyo saxaabada u gacangeliyey qofkii ku dhego bishayin shay oo wixii asaga ka soo gaaray ku dhaga falahu wuxuu leeyahy sittu faraa'id lix saami ayuu leeyahay min awali shayin shay iyo xoolo kuwa ugu horeeya oo yufiiuhu llahu allaweyne oo caza wajalla calayna uu ilaahayna siiyo ood gaalada ilaahay naga siiyo ayaa lix saami laga siinaa nin kasta oo muxuu wixii ku dhegan marka nabigu wuxuu u jeedaa marka qolyihii ku dhegay oo aqra ibn xaabis iyo cuyayna ibn xusn iyo raggaas ayuu ula jeedaa ee cidda ku dhegtay marka wuxuu yidhi arrinkana si u sii daaya carruurtooda iyo dumarkooda u daaya kadibna markii fay la helana booskoodii waa ladin siini wixii ayaga ahaa warakiba kadibna raaxilatahu nabiga hashiisii ayuu marka koray warakiba naas dadkiina waxay koreen raailadoodii iyo gaadiidkoodii mar kadibna faqaaluu waxay yihahdeen waa marka iqsim calayna fayana fayga xoolihi noo qaybi iqsim calayna fayana waa ka daba qaylinayaan dadka saa samayna marka waxaad umanaysaan muhaajiriin ad umanaysaan maya walaa ansaar ma ahan waa raggii muslimat alfatx dadkii maalinta fatxmaka soo islaamay iyo reer baadiyihii iyo wixii islaamnimada ku cusbaawa oo walamaa yadkul imaanu fii quluubihim h faalja-uhu ilaa shajaratin geed bay nabiga marka ay ku riixeen inaad geed muxuu ahaa hashi ay la e, korto ama ay la gasho ayay ku qasbeen fakhaafat ridaahu <laughs> go-iisi garbaa u saarnay ayaa m geedkii ayayuu ka daftay e, faqaala wuxuu yidhi yaa ayuha naas wardadow ruduu calaya ridaai goyga celiya go-i celiya fa allan ku dhaartay low anna lakum haddii ay idiin low ana lii ya u qoranta akhyaari ma haystaan soo ma riwaayo kalaa jirta low ana lii low ana lakum haddii ay idiin sugnaan lahayd oo halkaan aan ku hayn lahay shajara tihaama tihaama meesha la yidhaahdo geedaheeda nacman ee geel iyo xoolo ah qasamtuhu calaykum waa idiin qaybin lahaa uma kadibna lan talqownii bakiilan bakiilnimo iguma adan aragteen walaa jabanan fulaynimo iguma aragteen walaa kaduuban been igumaad aragteen intaba nabigeena ma ahayn laakiin ayaga ayaa laga yaabaa inay isdhahaan saas uma kadibna ataa baciiran kadibna rite ayuu nabigu yimid sal slm fa min sanaamihi kuriskiisa ayuu wuxuu ka gooyey wabaratan duf ayuu ka gooyey bayna usbacayhi labadiis farood ayuuna nabiga saa ugelis dhexdooda geliyey uma kadibna yaquul nabigu wuxuu leeyahay haa wari hooyaay hooyaay inahu shaniya laysa lii ani ima sugna min alfayi xoolahan haniimada qeybteedan fayga loo yaqaano ka mid ah ood ilaahay gaaladan ka soo celiyey shay waxna kuma lihi walaa haadihi tanoo kale xataa suufkan iyo duftaan yar xataa oo kale ilaa khumusun shan meelood marka loo dhiga hal meel ma oyane wاlkhumus khumuskana marduudun fiikum adinkaa idinku soo celinaya masaalix muslimiin un lagu qaban aniga waxba kuma lihi weeyaan faqaama ilayhi rajul baa muxuu ula istaagay bikubatin kubad oo min shacrin meel kale hala aadin kubaddan caadigo hadda oo soomaalida kubadda sooma naqaana baashaan lagu ciyaaro kubadda waa saas kubadda waxaa weeyaan <laughs> eh, waa shacrun malfuufun bacdu calaa bacdin waa tima la isku duubay waa kubaddu tuma kubad caadigeed waa bikubatin kubad oo min shacrin tima ka samaysan ayuu marka uliistaa kor u qaaday fa qaal wuxuu ya rasul rasuulka allow akhadtu haada kan haniimadii iyo fayga aan ka soo qaatay liuslixa biha inaan ku hagaajisto bardacata baciirin lii riti heryadiisa amaba qobtalkiisa amaba waxaa weeyaan eh, meesha lagu fadhiista eh, qalabka la saaro inaan ku hagaajisto heryadii la saaray ritiga inaan mxuu ahaa ku hagaajisto ama ku tasho ama ayaan usoo qaatay fa wuxuu yidhi amaa maa kaana lii anigi waxaan ku lahaa qismigii qaybtaan ku lahaa bani cabdilmualib ree bani cabdilmualib fahuwa laka adaa iskala kubadaas allah ka dhig ummadaas kumanaanka iskula la socda waa arrintan wa markasta ka hadli jirnayo waxyaabaha muslimiinta ka dhexeey iyo ummadda ka dhexeeya khatarta ay leeyihin fiiriyo amaa maa kaana lii aniga waxaan ku leeyahay kubaddaas yarood gacanta ku wadatood timaa ka samaysan iwali bani cabdilmualib fahuwa laka adaa iskala annaga qaybta naga ku cafinay fa qaala wuxuu yidhi awabalaqat haadihi ma halkaas ay gaartay ma halkaas ay mxu kubadd yarooda timaa ay gaartay falaa araba lii fiiha damba kama li marka wuu iska tuuray fanabadaha wuu iska tuuray marka wa qaala wuxuu yidhi nabigeena sal slm yaa ayuha naas wardadow addu lkhiyaaa khaydka mxuu ahaa cirbadda keena iwalmakhiia shayga lagu talay khiyaadkana sidoo kale waxaa la dhihi karaa dunta iyo walmakhiid iyo cirbaddii waa la dhihi karaa labadaba faina alguuluul haniimada intaan la qaybin kahor xoolaha yarood adag ka qaadato ood jeebka gashato ama meel ku xasaysata yakuunu calaa ahliha dadka qaatay waxay ku ahaataa caaran ceeb iyo washanaanan ceebtan ugu weyn yowma alqiyaamati maalinta qiyaama isagoo dusha ku wada wixii oo dandaamina ayuu keeni nabiga natl sal slm yaana la kulmi maalinta qiyaamo nin hal ama riti dhabarka saaran oo ritiga uu guuxi ama neef ari ah oo yeeri ama cii amaba neef lo ah ood muxuua ah khiyaamay ceebta fadaaxadaas yaan idinku arkin iska jiray maalinta qiyaama ka warrama ninkii dhul dhul dhan dusha saaran ama billin dhan dusha saaran ama balaayiin dusha saaran marka baabkaa isaga ah allah naga ogaado hada wallahu aclam wasal allah sal abdil wasul mustafaa